ilah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calىa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacdu fayaquulu lmusanifu gafara allahu lah almaadatu alkhaamisatu fii fadli اlbiri wاlixsaani fii ramadaan lifadli ramadaana qad fudil kulu maa yaqacu fiihi min afcaali alkhayri waadrubi ilbiri waalixsaan cashirkan cashirkii lix iyo siddeetanaadu wuxuu ka mid yahay casharadii noo socdee ku saabsanaa minaajulmuslim waxaynu ku jirnay ramadaan waxaynu ku sheegnay toban maado inuu leeyahay maadada shanaad baynu maraynay almaadatu alkhaamisa maadadii shanaad fi fadli lbiri samafalka fadligiisa gudaheeda ayay maadadu ku saabsan tahay iyo walixsaani biri iyo xisaan way isu dhow yihiin samafalkii iyo wax in la wanaajiyo fii ramadaan bisha ramadaan gudaheeda marka waxaan samafalka ah ee cibaadadiiyo daacadiiyo khayrkiiyo wanaagga la samayna ay dhacaan bil ramadaan gudaheed waa ka qiimi badan yihiin hadday dhacaan bilan ramadaan ahayn gudaheed kolkaa bisha ramadaan wanaaggii la sameeyo wanaaggaa qiimiga uu leeyahay iska qiimi badan yahay wanaagyada bilaha kale la sameeyo ayaa maadada shanaad looga hadlaya almaadatu alkhaamisatu maadadii shanaad fii fadli lbiri samafalka fadligiisa uu umaadan yahay iyo walxisaani wax wanaajinta xisaanka waa kii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo fasiray marka ikhlaas iyo daacadnimo ayaa u tafsiira an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yarak kolkaa xisaanka daacadnimuu noqonaya birigana wanaagsan buu noqonaya kolkaa fii fadli lbiri samafalka fadligiisa gudaheeda iyo walxisaani daacadnimada oo waxaan samafaleed samaynayso haddaadan ikhlaas iyo daacad iyo eebbaweyne ula jeedin oo ku cadaab mudanaysa fii ramadaan bisha ramadaan gudaheeda lifadli ramadaan bisha ramadaan fadligeeda fadligaa dartii baa qad fudila waxaa la fadiloo la qiimeeyey kullumaa wax dhammaantii yaqacu dhaca fiihi fii ramadaan ramadaan gudihiisa wixii dhaca oo dhan fadligii ramadaan dartii baa waxaa gudihiisa dhaca lala fadilay ahna min afcaali ilkhayri wanaagga falyaalkiisa iyo wa adrubi ilbiri samafalka qaybihiisa iyo walxisaani daacadnimo wa min daalika arrimaha ramadaan si gaara loo fadilay waxaa ka mid a kow a sadaqa deeq bixintii oo markaad ramadaan joogtid biyo iyo timir iyo raashin iyo wixii deeqeed bixin kartid qiimi gaara oo bilaha kale deeqda la bixiye ayaan lahayn baa deeqda ramadaan gudihii dhacday leeda id qaala nabiga hadduuba yidhi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiyo afdalu sadaqa deeq la bixiyo tan ugu qiimi badan wa sadaqatun deeq fii ramadaan ramadaan gudihii la bixiyo tirmidi baa xadiidka wariyey daciifaana lagu sheegay laakiin hadduuba wanaag tilmaamay wanaaggu adila caama oo ku soo aroortuu leeyahay midlu qowlihi tacaala wafcaluu lkhayra lacalakum tuflixuun fastabiquu lkhayraat adiladaasoo kaleu leeyihi idan hadduu xadiidka daciifa ha noqde mar wuxuu ku kutusaya uu wanaag yahay awel baa wanaagga horuu samee lagu yiri nusuus cad oo aan daciif ahayn oo qur-aan iyo xadiis bale lagu sameeyey afdalu sadaqa deeq la bixiya tan ugu qiimo badan sadaqatun deeq fii ramadaan ramadaan gudihii la bixiye wey wa qaal waxaa kaloo nabiga uu yihi sala allahu calayhi wasalama man fatara qofka afuriya saa'iman qof sooman inaad hilib iyo darib iyo caano ka dharjisa meehe xoogaa biyaa iyo timid xabad mawsiiqa waclaa allaha ka dhigo qof soona baad afurisay man fatara qofka afuriya saa'iman qof sooman falahu midkaan wax afuriyey wuxuu leeyahay ajruhu ka sooman ajrigiisii midma mida ma qaadan ajrigiisii laakiin ka sooman ajrigii la siiyey in la eg baa kan afuriyeyna la siiyey falahu wuxuu leeyahay ajruhu ajrigii iyo abaalgudkii kasoo man la siiyey mid lamida baa ka afuriyeyna leeyahay min gayri an yanqusa isagoon ka dhimin min ajri saa'im kii ajrigiisa uusan shay-un waxba ka dhimin qaal waxaa kaloo nabiga uu yihi sala allahu calayhi wasalama man fadara qofka afuriya saa'iman qof sooman calaa tacaamin cunta korkeed ku afuriya cashaad u samaysay aw sharaabin ama cabid ayaad ku afurisay min xalaalin waxaad ninkan sooman ku afurisay ee cuntiya cabid uga dhigtayna wax xalaalaad ka samaysay sallad waxaad ducaysa calayhi kan wax afuriyey korkii almalaa'ika malaa'igtii baa u ducaysa fii sacaati shahri ramadaan ramadaan bisheeda saacadaheedoo dhan baa malaa'igtu u ducaynaysa wasalla waxaa kaloo si gaara ugu duceeya calayhi midkaan waxaa furiyey jibriilu malaku jibriilba leylata alqadri sharafta habeenkeeda u duceeya waxaa kaloo kamida wakaana nabiga wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama ajwada annaas dadkan ugu degdeg badan bilkhayri wanaagga baa sidiisa ahaan bashar oo dhan ba hadduu loo lamo oo tartan galo nabigaan noqon lahaa kan ugu deeq iyo wanaag badan haddana nabigii naftiisii baa si kala deeq badan oo bil ramadaan ba haddii la gaaro wuxuu la hari jiray male ramadaan buu bilaha kale ka deeq badnaa sidiisana dadkan ugu deeq badan buu ahaa wa kaana sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu ahaa ajwad annaas dad suu u dhan yahay kan ugu daaq badan bilkhayri xagga wanaagga oo daaq la bixiyo keliyata mehe khayr waa magaca guud ahaaneed oo waxa uu soo wada gelaya wax alla waxa fiican ee la sameeyo o dhan kolka hadduu cibaado yahay amau daaco kale yahay amau daaq la bixiyo yahay kan ugu wanaagsan buu nabiga ahaa haddana wakaana wuxuu ahaa ajwadu maa yakuun intuu nabiga ahaada markuu ugu sii daaq badan yahay bisha ramadaan buu daawadiisa badankeeda la eegan jiray xiina goorta uu yalqaahu nabiga la kulmo jibriilu baa bisha ramadaan si gaara ula kulmi jiray markaasaa daawadiisa ayuu sii badnaan jirtay idan qodobkii koowaad waa deeq ramadaan baa wixii lahaya la bixiya sidaa daraaddeed wadanka kan diinta wadanka ay kusoo degtay kana hirgasheen looga dhaqmi jiray kolkaas sekada bisha ramadaan bay bixiyaan wixii deeqay ku talagalaan ramadaankaay la fiirsadaan laba arrimaha kale ramadaanka qiimiga gaara leh waa qiyaamuleyl habeenkii lasoo kaco nisfuleyl marka lix saac dhamaata ka gadaal in lasoo kaco la tukado qiyaamuleyl habeenkii kicidiisii wey id qaala haddii uu nabigaba yihi sala allahu calayhi wasalama man qaama qofka kaca ramadaan bishaan ramadaan habeen barka soo kaca wixii fadla dhaca ka dambeeya iimaanan rumayn uu rumaysan yahay diinta iyo rabbigiisa iyo adiladan ku soo arortay qiyaamka oo xadiidka haddaan sheegayna uu ka mid yahay oo xadiidka kan man qaama ramadaan muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiid yaab la wey id qaala sala allahu calayhi wasalam nabiga haduuba yihi man qaama qofka kaca oo habeenkii tukada ramadaan bilramadaan iimaanan rumaysnaan uu rumaysan yahay ramadaanka iyo rabbigiisa iyo nebigiisa iyo diinta uu tilmaantay iyo waxtisaaban ajir tirsi oo kiciddaa uu soo kacay ajri buu tirsanayaa rabaa qiyaamada in lagu abaalmariyo gufira lahu waxaa loo dhaafaa man taqadama wixii hore maro min dembihi gafafyaalku galay wixii kamida baa loo dhaafayaa wakaana wuxuu kaloo nabiga ahaa sala allahu calayhi wasalama yuxyii mid nooleeya layaaliya ramadaan ramadaan habeenadeeda cibaadiya daacu ku nooleyn jiray haddana markii tobanka u dambaysa la gaaro hadal ba iskada faidaa kaana alcashru tobani hadday ahaato alawaakhiru dambana ay qada keligiiba ma ahee wuxuu baraarujin jiray ahlahu xaasaskiisa iyo waxaa la jiifiya ahalkiisa iyo ilmihiisuu kicin jiray waxaa kaloos kicin jiray wakula sagiirin qof yar dhammaanti iyo wakabiirin qof weyn oo yutiiqu kara asalaa salaad kalena wuu kicin jiray saddex haddii qiyaamu ramadaan iyo sadaqadii aada ogaatay waxaa saddex galaya tilaawatu lqur'aani alkariim bilramadaan haddii la gaaro <clears throat> tilaawada qur-aanka in la badiyo saddex tilaawatu lqur-aan qur-aankii akhrintiisa qur-aankii alkariim ee wanaagga badnaawa id kaana suubanuhu wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama eebaweyne nabiga korkii naxariisii nabadgelyaha ku badiye yukfir mid badiya min tilaawati lqur-aan qur-aanka akhrintiisa qur-aankii alkariim ee wanaagga badnaa buu fii ramadaan bisha ramadaan gudaheeda ayuu badin jiray wa kaana jibriilu malaku jibriil wuxuu ahaa calayhi jibriil korkii asala nabadgelyo haatee yudaarisuhu nabiga wuxuu la akrin jiray alqur-aan qur-aankuu la akrin jiray fii ramadaan bisha ramadaan gudaheeda nabiga ayuu la akrin jiray oo marba mid ayaa akrin jiray ka kalena waa ka dhagaysan jiray wa kaana wuxuu kaloo nabiga ahaa sala allahu calayhi wasalama yutiilu mid dheereeya alqiraa'a qur-aanka akhrintiisa fii qiyaami ramadaan ramadaan soo kicidiisa oo salaatu leylka habeenkii haddii la tukanayo qaraduu dheeran jiray akthar in ka badan mimaa qadarka u yutiilu nabiga dheerayo fii kayrihi ramadaan kayrkii in qadaruu ku akrin jiray ama fii ramadaan waa dheeran jiray waxyaalaha dhacay bal arag faqad salla subanuhu tukay macahu waxaa la jiridiisa tukada xudayfatu saxaabigii jaliilkaha ah, xudayfaha ah, baa habeen habeenada ka mida nabigoo salaatuleyl tukanaya ayaa xudayfana ku xirtay faqaraa ragcaddii horuu ku jiraa nabiga wuxuu akriyay bilbaqara laba juz iyo barwe suuratulbaqara oo dhan uu qarjabka siiyey waa ragcaddii hore uma ka gada aala cimraan kolkaasuu haddana aalicimraan bilaabay qarjaf buu ka siiyey huma annisaa haddana suuratu nnisaa ayuu bilaabay intaas waxaad ku akrinaya waagaa baryahay weliba si dhadhan le ayuu u akrinaya oo markuu akrinayo lafdigiina wuu akrinaya macnihiina waa tadabburaya kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaatihi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan kolkaa macnihii qur-aanka buu dhuuxaya oo dhadhansanaya waxaad ka garan doontaa usluubka saxaabiga uu warinayo wuxuu leeyahay intaa uu nabiga qur-aanka akrinayo meel sujuud tilmaamaysa haddii uu maro ama meel alla tugmo tilmaamaysa wixii qur-aankuu faray uu fulinayo intuu qiraa'adii daayo baryadii galaya laa yamuru mari maayo intaa uu qur-aanka akrinayo nabiga biaayaati takhwiifin ayad cabsigelin tilmaamaysa oo waciid iyo goodi iyo naargelin ay ku jirto ilaa hadduu mara ayad tilmaamaysa dhibaato waqafa wa istaagaya cindaha ayadda agteeduu ku reebaya qiraa'adii wuxuu u bedelayaa yas-al waa la tuugaya ebownamooti waxay ayaddan sheegayso ee ciqaab iyo dhibaataa mid adduuniya mid aakhiraba allowna gudbi buu leeyahay waqafa waa joogtada cindaha ayadii agteeda yas'al isagoo ilaah tuuga siduu ugu jiri waagii baa baryey bilaal waxaa u imaan doona salaadii oo markaa cadaatay laba ragcad buu tukaday famaa salla subanaha ma tukan ragcatayn laba xataa jaa bilaal ilaa bilaal u yimid oo faadanahu oo bilaal nabiga ogeysiiyey bisalaa salaaddiis wax cadaatay ayaa lagu sugayaa kamaa warada sida aroortay fi saxiix xadiidka saxiixa ayay arrintaa ku timid wax dhacayo hubaala wey waqaal waxaa kaloo nabiga uu yihi sala allahu calayhi wasalama asiyaamu soomidda la soomaayiyo walqiyaam tukashada habeenkii la tukanayo yashfacaan labadaa waa khiyaareeyaano lilcabdi addoonka soomay ee qiyaamuleylka ramadaanka tukaday bay u ergeynayaan allay uga ergeynayeen yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda siday u ergaanayaan bal dhegeyso ergada marka ramadaankii iyo qiyaamuleylkii ay rabbi la hadlayaan maqal yaquulu sawmu sawmka wuxuu yihaahdaa rabbi yaa rab aniga rabbigayo manactuhu addoonkan waxaan ka reebay atacaama cunta ma uusan cunin iyabay maalin tahay washaraaba cabid baan ka reebay binahaar aniga sooma baa afkiiyo bishii maha ka xiray oo hayay oo bisha ramadaan soddonkeedii baadiye biyo afkiisa kama degin dibnihiisa ma marin soonkii taasuu ku hadla wayaquulu lqur-aan qur-aankiina wuxuu yidhaahdaa manactuhu eebba weynow addoonkaaga hebela anigaa ka reebay annawma saaxasho bileyli habeenkii waa yahay haddaad u heshiiseen oo adiga qur-aankaana aada habeen horda u diiday adiga soonana adbaad iyo biyo maal u diiday maxaad maanta iga doonaysaan fashaficnaa bihi ergadanada aqbalo isaga u aqbalo mooti xadkan maanta annaga akhyaaruha saanaan yeelay fashaficnaa ilaahu ergadanada iyo shafaacadanada aqbal bihi addoonkaagaan hebela u aqbal bay yihaahdaan saddex tilaawadii iyo qiyaamkii sadaqadii baad ka baxday afar alictikaaf waxa weeye masaajidda kolba meesha ramadaanka kuugu galay masaajidda ku taal ayaad ku ictikaafi inaad dan iyo qadaawulxaaji iyo xaajatulbashar uga baxda maahaane inta ay bisha ramadaan tahay masaajidkaad joogi haddaad xarameynka heshana yaaba kaa wanaagsan madiina haddaad hesho haddaad maka heshana kaba sii wanaagsan kolka meeshaad ku ictikaafayso hadday xarameynkii noqdaan wax ka qiimi badan male sidaa darteed baad aragteen waddankan waxaa ku nool meelo keena waa looga yimaadaa markay bil ramadaan dhalaato xaramkaa laysugu yimaada laguma kala baxo kolka cag meel la dhigo habeen iyo maalintoona lagama helo afar alictikaaf nagaadi weeye lagu nagaado masjid gudihii wahuwa ictikaaf waxaa la yidhaahdaa mulaasamatu lmasjidi masjidka joogidiisa lilcibaadati liajlilcibaada ee bacaabudi daraaddeed loo joogo maxaa laga rabaa waxaas waxaa laga rabaa taqaruban u dhowaasho ila allaahi weyne xaggii loogu dhowaanayo ku nagaashada masaajidka ilaa waa gurigii eebbe u gaarka ahaa markaasaad gurigii eebbe imanaysa ilaah baad gunto qabsanaysa inuu akhriyo adduunba kuu suubiyo waxaad gaf gashay kaa badcafiyo wixii gaf dambe kugu soo aadan uu kaa badbaadiyo ilallaahi eebba weynaa loogu dhowaanaya nagaadigii masaajidka caza eebba kaadka uun idaylkii iyo addoommahoo dhan wajalla eebba weynaaye nabiga marka dabeecadaasuu laha waa kana faqad ictakafa subanuhu wuu ku nagaaday sala allahu calayhi wasalama masaajida walam yazal nabigu kama zuulin yactakif inuu ku nagaanayo masaajidka alcashra tobanka alawaakhira dambayso min ramadaana kamida siduu sidaa u yeeli jiray waa lagu oobsaday xataa tawafaahu llaahu ilaa eebbasuu banihiiba qaatay tacaalaa korahaye kamaa warada sidii ku soo aroortay fi saxiix xadiidka saxiixa gudihiisa wa qaal waxaa kaloos nabiga yidhi calayhi nabiga korkii asalaatu nacaris iyo wasala nabadgelyaha ate almasjid masjidka baytu kulli taqiyin ilaah mid ka baqaya dhammaantii aqalkiisii waa masjid watakafala allah eebaaba kafaalo qaaday liman qofka kaana almasjidu uu masjidkii noqday beytahu aqalkiisa wuxuu eebba u ballan qaaday birawxi raaxuu u ballan qaaday janni iyo dembi dhaaf iyo waraxmati naxariis iyo waljawaasi gudbid calaa asiraad jidka la gudbo xagee loo gudbay ilaa ridwaanillah eebba weyne raalinimadii ila aljanna jannadii loo gudbo shan alictimaar bishii ramadaan la cumraysto wey alictimaaru cumraysi wey waa huwa cumraysi waxaa la siyaaratu beytillah eebba weyne aqalkiisii la booqdo maka wey alxaraam ee xurmada lahaa litawaaf in lagu tawaafoo lagu wareegayso toddobadii jeer iyo wasacyi in la socdo bayna safaa walmarwa wey fii ramadaan ramadaan gudaheeda id qaala nabiga hadduu yihi sala allahu calayhi wasalama cumratun cumraysi fii ramadaan ramadaan gudihii la cumrayso tacdil waxay u dhigantaa xajatan xaj bay u dhigantaa mai aniga rasuulkaa laila xajiyey kolka cumradii waa cumro laakiin markay ramamaan dhacdo xaj bay u tagtay xajkii si kala qiimi badan kii nabiga lagu dayday waxaa caddaana marka nabiga lala xajiyo in mukhaalafana ayaan dhacaynin wax ma'muurana aan laga tegayn idan xajkii nabiga lala xajiyey wuxuu noqonayaa xajkii qiimiga badnaa kolka xajow xajma tahay maaha cumre ramadaan la sameeyey xaj suubanaha lala xajiyey ay u dhigantaa wey xagga ajriya hawaabka cumratun cumro fii ramadaan bil ramadaan gudaheed la cumrayso tacdil waxay u dhigantaa xagga ajriya hawaabka xijatan iyo xajatan waa la dhihi karaa xajin maci aniga rasuulka layla xajiyey waqaal waxaa kaloo nabiga uu yihi sala allahu calayhi wasalama alcumratu cumraysi ila alcumra cumrada labaad laga gaaro kafaaratun labadii cumro waxay asturayaan limaa baynahumaa labada cumro wixii u dhexeeyey ee dembiya ee la galay labada cumraha ku filan halkaa maadadiisana baynu uga faraxalanay waxaynu u gudubnay maadadii lixaad waxay ku saabsan tahay sida bisha ramadaan ay ku sugnaato laba arrimood yay ku sugnaata awalan shacbaan hadday dhamaato oo soddonkeedii beri hadday shacbaan dhamaato maalinta ka weye sudsonan min ha la arko ama ayaan la arkin waxaan ramadaan ahayn ma noqon karto ikmaalu shacbaan shacbaan baa dhamaystirantay soddon beriay qaadatay fa yowmu lwaaxidi wa halaatiin maalinta kow iyo soddonaad qadcan min ramadaan hubaal weeye inay ramadaan ka mid tahay ta labaadna waa shuhuudu shahri bishii la arka wey hal qof hadduu arka kaafi wey idan bil ramadaan maxay ku sugnaataa hataa hadday sagaal iyo labaatan shacbaan tahay wayo soddonkeedii buuxsamin haddii maalintii ay soddonka buuxsami lahayd shacbaan bishii muuqato aragtida bisha waa ku sugnaataa waxaa kaloo ku sugnaata ikmaalu shacbaan shacbaan dhamaystiriggiisa almaadatu saadisa maadada lixan fii hubuuti shahri ramadaan bisha ramadaan sugnaanteeda gudaheeda bay u maado tahay yusbit yahbutu waxaa sugnaada dukhuulu ramadaan ramadaan inuu galay waa sugnaataa biaxadi amarayn laba waxyaalood midkood bay ku sugnaataa inay labadaba kulmaan maaha mid inugu filan awaluhumaa labada arrimood ay bisha ku sugnaataa kan hore waa kamaalu shahri bishi inay dhammaystiranto assaabiq ee horeysay canhu ramadaan ka horeysay wa huwa shacbaan waana bisha shacbaan fa idaa tama hadduu dhammaystirmo lishacbaana bishii ramadaan shacbaan hadday u dhammaystiranto halaahuuna soddon yowman min yowmin ee maalin yaalaha fa yowmu lwaaxidi wa halaathiin maalinta kow iyo soddona huwa maalinta kow iyo soddon ay shacbaan noqon lahaydba awalu yowmin maalinkii wareeyaya min ramadaan ka mida qadcan khilaaf la-aan iyo go-na wahanihima labada ramadaanku ku sugnaada midka labaad ru'yatu hilaalihi hilaali ramadaan ramadaan bishiisii la arka wey ee fa-idaa ruwiya haddii la arko hilaalu ramadaan ramadaan bishiisii leylata halaatiin soddonka habeenkeedii min shacbaana ka mida haddii la arko araggii kaafi wey faqad dakhala waxaa galay shaaru ramadaan ramadaan bishiisii gashay wawajaba waxaa waajibay sawmuhu ramadaan soomidiisa daliilkii waa kan biqowlihi eebbaweyne hadalkii baana u daliila tacaalaa korahaye uu eebba yidhi faman shahida qofka ogaado minkum idin ka mida ashahra bisha haddaad tiraahda faman shahida qofka bisha arka kan indhahala ma arkaya maya idan shuhuudka waa qalbiga inuu bishi ogaado wey see lagu ogaanayo ama qofarkaa kuu sheegay ummadii baad ka maqashay ama adaa indhahaa ku arkay kolka qofkii bishii ogaado wey ama warbixina ku ogaado ama indhiisabaa ku arko bishii haddii la ogaado inla sooma wey midda labaad xataa haddii indhaha la qabo baa la ka dhige bilkow ayaa wada arkay abad boqol kiiba toban ba aragtay bisha habeenka yartahay walaasiyama hadday bisha naaqis tahay ooyan si hore buuxsamin ooyan gar ama shin u dhalanta dambe aada bay u yarta iyadoo falliiqood ciddi la jaray moodo bay erka geeskiisa ka muuqata kadib waxaa baabi'iya iftiinkii maalinimo ee ka horreeyaa ku soo dhow idan qof iyo laday la fiiqan ma arki karaya idan bilkowa lama wada arko kolkaa faman shahida qofkii ogaadaan leena faman qofka shahiida ogaado minkum idinka muslimiinta idinka mida ashahra bishii ramadaan ogaada falyasuumuu ha soomo wa qowlu rasuul rasuulka hadalkiisiina maa u daliil sala allahu calayhi wasalam uu rasuulka yihi idaa ra-aytum haddaad aragtaan alhilaal bishii ramadaan fasuumuu sooma waidaa ra-aytumuuhu bishii soonfur ee shawaal haddaad aragtaanna faaftiruu afura ee fain qumma haddii la daboolo calaykum korkiina wax ma ujeediin fa akmilu lcidda tiradii dhamaysteen oo soonkana haddii bishii shawaal aan la arag soddonkiisaa la buuxinaya shacbaanna haddaan ramadaan la arag soddonkaa la buuxinaya kolka ramadaan iyo shacbaan toona soddon waxba loogu dari maayo marka fa in quma haddii la daboolo calaykum korkiina fa akmilu dhamaystira alciddata tiradii bisha halaathiina yowman soddon maalmood dhammaystira wayakfi waxaa ku filan fii hubuuti ru'yatihi bisha ramadaan arkideeda sugnaanteeda shahaadatu cadlin hal qof ah ayaa ku filan markhaati ka yar male kolka markhaati laba ka yar aragtida ramadaan shahaadatu cadlin aw cadlay lamana kasii fiican id ajaaza wuxuu fasaxay rasuulullah eebbaweyne rasuulki sala allahu calayhi wasalama shahaadata rajuli waaxidin nin keliya taarkidii calaa ru'yati hilaali ramadaan bisha ramadaan arkideeda hal inuu ogolaaday xadiidkeedana abuu daawuud iyo keyrkiiba waa wariyeen amaa ru'yatu shuwaal bisha soofal arkideeda lilifdaari laayi ilifdaar insaankii laga afuro loo arko falaa tadbut taama sugnaato ilaa bishahaadati cadilay laba caadil inay arkaan ma ahaane maxaa jira daliilkii id lam yajuzi rasuul subanuhu ma fasixin sala allahu calayhi wasalama ma uusan ogolaan shahaadata alcadli ilwaaxidi hal qof arkidii fi lifdaar afurkii umuusan ogolaanin tambiih arrimooyin muhiima ayaana lagu baraarujinayaa ku saabsan bisha arkideediyo ramadaanka man ra-a qofka arka hilaala ramadaan bishii ramadaan buu arkay dhalashadeedii man ra-a qofka arka hilaala ramadaan bisha ramadaan bilashadeedii qofka arka wajaba waxaa waajiba caleyhi korkiisa ayaa anyasuuma inuu soomo wain lam tuqbal walow lam tuqbal yanba laga ogolaanin shahaadatu arkiddu u arkay yaan balla cuskanine isaga muxuu afura bishiyuuba arkay ee waman ra-a qofka arka hilaala alfitri afurka bishidiisa afur qofka bishii arka walam tuqbal shahaadatu aan la aqbalin waa inuusan qof quman ahayn laa yaftur kaas afuri maayo liqowlihi sala allahu alayhi wasalama hadalkii nabiga u daliila uu yihi assawmu soomkii yowma tasuumu maalintaa soomtaan waalfidru afurkana yowma tuftiruun maalintaad afuraysaan waladxa iidii weyneeda carafana yowma tudaxu aa maalinka aad carafaysanaysaan halkaa maadadii lixaad aynu uga faraxlanay maadadan toddobaad waa dheer tahay shuruuda soomka iyo qofka socotada ah xukunkiisa kan xanuunsanaya waayeelka uureyda irmaanta muujinaysa intaasaa looga hadlaya intaasoo dhan ayaa looga hadlaya almaadatu asaabica maadadii toddobaad fii shuruudi asawmi soomka shardiyaalkiisa gudaheeday umaado tahay iyo wa xukmi sawmi lmusaafir kan socotadaa ah. sawmidiisa xukunkeeda iyo walmariidi qofka xanuunsanaya sawmidiisa xukunkeeda washaykhi waa yeelkii alkabiiri weyn waalxaamili naagtii urka lahay waalmurdi ta irmaana ilma nuujinaysa kuwaasay u soomayaan maadadan toddobaad baa ka hadlaysa kan waxaan ka bilaabaynaa shuruudu sowm soomka shardiyaalkiisa waxaa ka mida yushtaratu waxaa la shardiya fii wujuubi sawmi soomka waajibidiisa gudaheeda loo shardiya cala almuslimi qofka muslima korkii uu ku waajibo an yakuuna waa in qofka muslimku uu yahay xaqil mid garaad leh hadduu waalan yahay waa sida hadduu waalan yahay soon lagama rabo kolka inuu muslim yahay xaqila waxgarad yahay haddana baaliqan inuu qaangaar yahay ilma yaroo sabiya oon qaangaarin soonku waajibku ma aha laakiin waa fiican tahay tababarnimo iyo layli inuu soomo daliilkii waa kana biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi rufica alqalaamu qalamkii dembiga lagu qoraayey baa laga dulqaaday can caaqilan wabaxsanayo baaliqan qaangaara daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama rufica alqalamu qalamkii wax lagu dhigaaye baa la koryeelay can halaahatin saddex dadka ka kow cani ilmajnuun kawaala waa laga kor qaaday laga qori maayo wixii gafees galo xataa yuufiiqa ilaa uu ka miiraabo uu ka miyirsado wa cani ilnaa'imi ka hurdaan laga dulqaaday xataa yastayqida ilaa uu ka soo tooso wa cani sabiy kii yaraabaa laga dulqaaday xataa yaxtalib ilaa uu ka qaangaaroo ka biya duuliyo wain kaanat hadday tahay qofka muslimatan hadday gabarh muslimada ahaataana yushtaradu laha iyada waxaa loo shardiya oo intaa u helisa fii sixati sawmiha soomkeeda inuu asxo an takuuna inay ahaato daahiratan mid daahira oo min dami lxayd xaydka dhiigiisii ka daahira iyo wanifaas kii umusha daliilkeedii waa kan liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu calayhi wasalama fii bayaani nuqsaani diini ilmara naag diinteed inay naaqis tahay markii nabigu cadaynayey ayuu wuxuu yihi alaysad ma wayaan qofka dumara ahay idaa xaalad hadday caado ku dhacdo lam tusalli midan tukan walam tasum aanan soomin arba almusaafir socotadiiku idaa safara almuslimu qofka muslima hadduu socoteeyo masaafata qasrin masaafa lagu gaabiyo salaada masaafatu lkasri intee la yira wahaya masaafatu lkasri hamaaniyatu wa arbacuuna miilan sideed iyo afartan mayl wey maylkuna waa kilomitir iyo bar rakhasa wuxuu nabiga u ogolaaday lahu muslimkaa safray ashaaricu shaarici diinta jideeye fi lfidri afur baa-eba uu ogolaaday waxaana loogu ogolaaday calaa an yaqdiya inuu guto maa afdara wixii uu ku afuray fiihi socotanimada fi safar cinda xumuurihi gurigiisii hadduu nabad ku tago waa kan markaa ruqsadii liqowlihi tacaala eebbaweyne hadalkiisiiba aw daliila faman kaana qofka ahaado minkum idinka idinkamida mariidan mid xanuunsanaya aw calaa safarin saatanimo korkeed facalayhi korkiisa waxaa ciddatun tiro min ayaamin maalmo xaggeed laga tiriyo ukhara kale huma ka gadaal huwa muslimkii in kaana sawmu soom hadduu ahaado fi safari socotanimo gudaheed lagu soomo laa yashuqu midaanan dhibaynin caleyhi korkii dayuurad buu fuula kolka wax dhibaatoo ka haleelaya hadduusan jirin oo fasaama isagoo socotaaba uu soomo lakaana axsan warkaa waa fiican yahay oo wa an tasuubuu khayru lakum wy ee wain kaana hadduu yahay yashuqu soonkii mid dhibaayo calayhi muslimka lug iyo baabuur buu ku safray madaxa wareeraya faafdal hadduu afurana kaana axsan waa u wanaagsan tahay daliilkeedii waa kana liqowli abi saciid ayaa u daliila alkhudriyi radia allahu canhu abuu saciidin alkhudri wuxuu yihi kunnaa annaga asxaabtana waxaan ahaan jirnay naqzu inaanu duulno maca rasuulilah eebbaweyne rasuulkii la jiridii sala allahu calayhi wasalama fii ramadaan ramadaan gudihii fa mina waxaa naga mid ahaan jiray asaa'im nin sooman wa mina waxaa naga mid ahaan jiray almuftir mid afursan kolkaa falaa yajidu uma caroon jirin asaa'imu ka sooman ma aroon jirin cala almufdir ka afuray korkiisa wala almuftir ka afursanna ma caroon jirin cala asaa'im ka sooman korkii huma intaa kadibay yarawna asxaabtu la-ahay waxay arki jireen caqliyeyn jireen ana man qof wajada helay quwatan xoog inuu soonkii karo oo fasaama soomaana fa ina daalika soomidaa lagu soomay duulaanka xasan inuu fiican yahay waliba abaalgud weyn waataynu soo marnay man saama yowman fii sabiili illah toddobaatan sano baa naartu u jirsanaya wayarawna waxaa kalay arki jireen ana man wajada qofka hela dacfan tabar yaraan oo fa afdara afura fa ina daalika afurku afuray xasanun inuu wanaagsan yahay bayuu arki jireen jim almariid kii xanuunsanay idaa marid almuslimu qofka muslima hadduu jirado fii ramadaan ramadaan gudihii hadduu jirado nadara jiradiisii uu fiirinaya ee fa in kaana hadduu yahay yaqdiru mid awooda muslimkii calaa sawmi soomkii inuu soomo hadduu awoodo bilaa mashaqatin dhibaato ayaan haleelayn shadiidatan daran saama wuu soomaya wain lam yaqdir hadduusan soom awoodinna afar waa afuraya kolka xanuunka unba haddana la eegaya uma ka gada in kaana hadduu yahay qofkii muslimaha yarju mid xag eeba ka filaya albur-a raysasho xanuunkii laga rayso laga caafimaado min maradihi cudurkiisii inuu ka caafimaado hadduu ku daraynayo fa inahu qofkii muslimaha yantadiru wuxuu iska sugayaa xataa albur ilaa uu ka caafimaado hadduu caafimaado uma hadduu caafimaado kadib buu yaqdi gudanaya oo qadaynaya ma afdara intuu afuray fiihi fi lmarad xanuunka wain kaana hadduu yahay laa yurja midaan la filaynin buruhu inuu caafimaado cuduraa jira aan laga caafimaadin bay yihaahaan nooca hadduu yahay afar way iska afuraya watasadaq wuxuu bixinaya can kulli yowmin maalin la arkaa xaggeed yuftiruhu uu afuray bimuddin shood buu bixinaya min tacaamin cuntaa ay xafnati qamxin laba sacaboo bur ah ayuu bixinaya daliilkii waa kan liqowlihi tacaala eeba weyne hadalkiisiibaa u daliila wacala aladiina kuwii korkooda waxaa yutiiquunahu soomka ku dhibtoonayey fidya inay wax bixiyaan fidyadiina tacaamu miskiin hal qof cuntasiintiisii wey daal ashaykhu lkabiir waa yeelkii daboobayna idaa balaga almuslimu qofka muslimihii hadduu nina aw ilmuslimaatu gabadha muslimada sinan da hadday gaaraan min ashaykhuuka ka mida usan laa yaqwa muslimkii iyo muslimadii ayaan u awood heli karin macahu da-da alla jirideeda calaa sawmi soom korkii waa gaboobeen maxaa meli karaan cunto fiican oo maalin lagu qatimo ma qaadan karaan hadday wax yar calooshoodu maratana maxaa meli karaan heerka hadduu gaaro idaa balaqa almuslimu aw ilmuslimaatu qofka muslima rag iyo dumarba sinanda min ashaykhuuka duqoobid kamida usan laa yaqwa awoodin macahu shaykhuukadaa la jirideed calaa sawmi soom korkii aftara wa afuraya watasadaq waa sadaqaysanaya calaa kulliyo maalin kulligeed korkeed u yufdiruhu afura bimidin koobo min tacaamin cunto ka mida daliilkii waa kan liqowli bni cabaasin cabdullaahi ibn cabaas hadalkiisi maudaniya radia allaahu canhuma ilaa raallia ka noqda cabdullaahi iyo cabaas labaduba rakhasa nabigii waa fasaxay lishaykhi ilkabiir qofka waayeelkaa an yudcima inuu bixiyo can kulli yowmin maalin kulligeed xaggeed miskeen inuu qoodiyo ka gadaal walaa qadaa qadama jirtiiyo gudis caleyhi korkiisa ma ahaanin alxaamilu waalmurdica qofkii uur lahayd iyo qofkii nuujinaysay ayaa maadada u dambaysay idaa kaanat ilmuslimaatu gabadha muslimadii hadday noqoto xaamilan urey oo fakhaafat ay cabsato calaa nafsiha nafteeda waxay tihi adigoo uurkaana haddaad soontid dhibaataa ku imanaysa waa indhabeenaysa ama iyadaa isuma cabsan aw calaa maabay u cabsatay ilmo fii badniha caloosheeda gudaheeda ku sugan hadday u cabsato aftarad waa afuraysaa wa cinda zawaali lcudri cudurkii ayuu afurtay hadduu baaba-oo zuulana oo hadday uur lahaydna waa dhashay hadday ilmo nuujinaysayna waa gurisay marka ay cudurkii zuulo bay qadad gudanaysaa ma afdaradu maalmahay afurtay wain kaanad hadday muslimadu tahay mucsiratan maalqabeentanaada tasadaqad waxay sadaqaysataa maca kulli yowmin maalin kulligeed ay tasuumuhu soonto bimuddin koobo min qamxin bura oo fa yakuun koobadii ay ku dartay qada'a wuxuu noqonayaa akmal mid u dhammaystirid badan lahaa iyada wa acdam mid u weyni badan ajri abaalgudub wahaakada sidaa uu rayda aynu ku sheegnay alxukmu waa lamid binisbati tiirin ila almurdica tii nuujinaysay loo tiiriyo oo idaa khaafad ta nuujinaysa hadday cabsato calaa nafsiha nafteeda ay u absato aw calaa waladiha ilmahay nuujinayso oo walam tajid ayan helaynin man turdicuhu naag u nuujisa ilmaha lahaa iyada aw amase naagir man la hel ee lam yaqbal ilmihii baa diiday khayraha hooyadii maahe naagihii kale naaskoodii buu diiday iyadana sidaa unbaa la yeelaya wahada alxukmu xukunka ureyda iyo tan nuujinaysaa ku saabsan mustanbad waxaa lagala dhexbaxay min qowlihi tacaala eebbaweyne qowlkiisa uu yihi wacala aladiina kuwii korkooda waxaa yutiiquunahu soonka ku dhibtoonayay fidyatun deeqbixin ah dacamu miskiin faina macnaa yutiiquunahu waxaa weye yutiiquunahu soonkii waa awoodaan laakiin bimashaqatin dhib shadiidatin daran ayay ku awoodaan ee fainhum iyagii hadday aftaruu afuraan qadoo way qadaynayaan aw adximuu miskiinan iskii bay quudinayaan tambiihaan laba arrimood oo ku saabsan maadadan toddobaad yaa laysku baraarujinayaa kow ta koowaad waxa wey man farada qofka xadgudba fii qadaa'i ramadaan bisha ramadaan qadaheediibuu ku xadgudbo dadka inuu ramadaanka soomo ma ahaane hadday maalmo ramadaan ka mida dhaafaan dad baan dib ugu noqon dad baan dib ugu noqodka aqoonin dadkii baa la haystaa maalmaa ka tegay ramadaankii ka mid ilaa ramadaankii kale fursuu haystay waa kow iyo toban bilood kow iyo tobankii bilood buusan soomin ramadaankii labaad baa dhashay ganax baa fuula maalinkii iyo shooduu isku dar halkooba masagaa man qofka xadgudba fii qadaai ramadaan ramadaan qadihiisa gudaheeda biduuni cudurin cudurna uusan jirin xataa dakhala ilaa uu ka galay caleyhi korkiisa ramadaanu aakhar ramadaankii labaad baa u galay fa ina calayhi korkiisa waxaa ku waajiba an yudcima inuu quudiyo makaana kulli yowmin maalin la arka kulligeed booskeedii uu yakfiihi inuu ka tegay maaha maalintiina waa qadaynaya oo qalihii waa laga raba waxaa haddana ganaaxa oo la kor saaray miskiina hal miskiin inuu quudiyo oo waxaa laga rabaa maalin la arkaba miskiin buu ku daraya intii maalina iska tegey wahaakada ramadaankaasna ramadaankii galaa la gaaray noqotay ramadaankii saddexaadaa la gaaray saddex goobbay noqotay wahaakadaa hadduusan gudanin maalmihii uusan iska bixinin kulamaa jaa ramadaan koob baad fuuraysa laba waxaw man maata qofka dhinto min almuslimiina ka mida tan uma badnin laakiin xadiidkeeda waa saxiix mutafaqo calayhi in deynka layska bixiyo waa naqiinay laakiin qofkii hadduu dhintay isagoo soon lagu leeyahay weligiisii ha ka soomo ma aynaan aqoonin laakiin daliilkeedii waa kana man saama man maata qofka dhinta min almuslimiin muslimiinta kamida wa calayhi kolkuu dhintay korkiisa uu yahay siyaamun soon korkiisa laga rabo qadaahu waxaa soonkii gudaya canhu can ilmeyiti kii dhintay waxaa ka gudaya weliyuhu xigtadiisa dhaxasha qofka daduuxiga ee dhaxlay baa ka gudaya daliilkii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalam man maata qofka dhinta wa calayhi korkiisuna siyaamun uu soon yahay nadar ha noqdo farad ha noqdo saama canhu waxaa ka sooma weliyuhu xigtada u xigtadadee dhaxlaysa ayaa ka soomaysa mutafaqu calayhi wa qowluhu nabiga qowlkiisiina waa u daliil liman qof sa'alahu nabiga weydiiyey qaa'ilan isagoo uu yidhi kii wax weydiiyey ina ummi wadaaddii hooyada ahay maatad dhimatay wa calayha korkeeda waxa ahaa sawmu shaarin bil ay ku nadartay ayaa dusheeda lagu lahaa waana dhimatay wadaaddii afa aqdiihi suubanow ma ka guda canhaa wadaada xaggeeda qaala nabiga wuxuu yihi nacam haa ka gud hooyadaa bishii lagu lahaa daliilkii nabiga uu saaray dhagayso fa daynullah ilaah dayntiisii ama maastiisiiba axaqu ku xaq badan ayuqda in la gudo oo shilimihii waad bixisay wixii maas ahaayee lagu lahaa ee bani aadam ku lahaa waad bixisay dayntii eebbahay maxaad bixin wey deyntii rabbigeed uu ku lahaa ayaa gudid ku xaqle fadaynullah eebba weyne dayntiisii baa axaqu ku xaqnimo badan an yuqdaa in la gudo almaadatu thaamina maadada sida waxay ku soo bantahay soonka arkaan buu leeyahay sunnooyinna waa leey makruuhaadna waa leeyihiin intaasaa maadada sideedaad looga hadla almaadatu thaamina maadada sideedaad fii arkaani sawmi soomka tiirashiisa gudaheeda ay ku saabsan tahay iyo wa sunanihi sunnooyinka soomka iyo wa makruuhaatihi waxyaalaha soonka loo kaahdo een la rabi arkaanu sawmi waa saddex keliyat waahiya soonka tiirashiisa kow anniya ku talagal habeen niyadu waa ku talagal habeen intaan fajarka la soo gaarin baad qalbiga iyo maskaxdiiyo maanka ka goyn inaad beri soomayso anniyatu ku talagal habeen waahiya niya waxaa la yidhaha casmulqalbi qalbigii oo lagu gunto cala asawmi in la sooma korkeed imtihaalan iyadoo la farmayo liamrillah eebbaweyne faridi uu addoommada soon faray caza eebbakaadka addoommada wajalla weynaay aw taqaruban dhowaan ilayhi ilallah eebba loogu dhowaanayo daliilkii niyada liqowlihi markii nabiga aw daliila sala allahu calayhi wasalam buu nabiga yihi inamaa wax kale ma ahaane alacmaal dhaqdhaqaaqu jirka dhaqdhaqaaqo biniyaad niyadu u dhaqdhaqaaqay ayaa uu ku xukun yaho wixii loo dhaqdhaqaaqay baa camalku noqonaya faidaa kaana sawmu haddii soonkii noqdo faarudan mid farada fa niyatu niyadi tajibu waa waajibta bileylin habeen qabla alfajri intaan salaadu cadaan baa niyadiiyo ku talagalkii la raba daliilkeedii waa kan biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama man qofkii aan lam yubayit siyaam soonkii aanan barinin min alleyli habeennimo aanan niyadii maskaxiisiiyo maankiisa ku barinin falaa siyaama lah soon male taa waa hadduu farad yahay ee wain kaana haddii soonku yahay naflan sunna hadduu yahay saxad niyadu waa bannaan tahay balow bacda duluuci ilfajiri salaada intay dhalatay ka gadaalba ha noqoto wairtifaaci nahaari qoraxdii baa soo baxday oo adleeg waa iska nabad yuusan waxna dhaminin maase goorma in lam yakun hadduusan ahayn qad acima mid la dhamiyey shay-an baad iyo biyo midna daliilkii waa kan liqowli caaisha caaisha hadalkeedii baa u daliila radia allaahu canha eebba xaggeeda ha ka raali noqdee ay tiri dakhala calaya waxaa ii soo galay rasuulullah eebba weyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama daata yowmi kooray maalin faqaal wuxuu yihi hal cindakum caasha agtiina ma yaalla shay wax la dhadhamiyo qulnaa waxaan idhi laa waxba hadeer ma hayno qaala nabiga wuxuu yihi fainii inii saaimu mardaan wa lahayn iska soomay barankiiba iska soomaya waxna mada dhaminin naala-aanta adduunya meesha ka garta khayru khalqillaahi baa gurigiisii yimid kolkaasuu hal cinda kumshay waxyaalaa ma jira oo carabka la celiyo la geliyo qulnaa la qaala fa inii saaimu iska soomaya laba ruknigii labaad alimsaaku afaysashawe wahuwa alkafu reebtoomid wey can ilmufadilaat wax wax afuriyo xaggood laga reegtoomo min aklin cunto cunida shurbin wax cabida wa jimaacin naag ugalmaa saddexa zamaano wakhti baa la rabaayo maalin baa la soomi karaa habeen lama soomi karo waalmuraadu bihi zamaanka waxa loola jeedo annahaaru maalin wey wahuwa nahaarkuna min tuluuci ilfajri fajrka dhalashadiisa ayuu ka bilaabanaya ilaa guruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda laga gaaro wey ee falow saama mru-un hadduu ruux soomo leylan habeen uu yidhahdo qoraxda markay dhacday baan afxiranaya ilaahay ka soo baxdo oo u afdala u afuro nahaaran maalin lamaa saca sawmuhu soonkiisu mid wax ka jiraan ma aha abadan weligii alih liqowlihi tacaala aw daliila uma ka gada atimu siyaama soomkii dhammaystira ilaley habeenkii intii laga gaaro afartaasa arkaana dha sunanu sawmi soonka sunnayaalkiisu wax yar maa wahiya soonka sunnihiisii waxa weye hawalan tacjiilu lfitri afurka dadajintiisa wahuwa tacjiilu lfitri waxaa la yihaa aliftaaru afurid goorma xaqiiba taxaquqi quruubi shams qoraxda dhicideeda dhicitaankaa sugashadiisa cirbteeda la afuraya daliilkii waa kan liqdowli hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi laa yazaalu nnaasu dadka ma zuulo bikhayrin wanaag maa cajalu lfitra afurka intay dadejinayaan wa anasna waa u daliil radia allaahu canhu uu anas yihi ina anabiya suubanaha sala allahu calayhi wasalama lam yakun abidkii nabiga ma ahaanin liyusalli lmaqrib salaad maqrib mi tukada xataa yaftur ilaa horta uu ka afuro walow calaa sharbatima kisbiya ama ha qurquriya laba sunnada labaad waxaa wey kownulfidri waxaa lagu afuraya waa inuu noqdo calaa rudabin tima rudaba waa qeyb timirta rudabka maraaxid bay martaa goortay bislaanayso waa inay rudab tahay ad uma bislaanin waana bisayl bilowday aw tamrin rudab hadduu waayana timirtii guriga tiilay ayuu ku afuraya aw maayn biyuu ka kabanaya saddexdaa midax in lagu afuro baa sunnaa wa afdalu haadihi halaada saddexdaa kan u fadli badan awaluhaa waa ka ugu horeeyo rutabka wa aakhiruhaa saddexdooda kan ugu fadliya adnaaha waa ka u dambeeyo biyaha wahuwa almaa biyaha wey wayustaxabu waxaa la jeclaysay an yaftura inuu qofkii afuro calaa watrin tiri oo saddex timir ama shan ama toddoba ama kow iyo toban inaad watar ka ilaalisid salaadiin saddex aw khamsiin shan aw sabciin toddoba daliilkii waa ka liqowli anas ibni maalikin ayaa u daliila uu yihi kaana rasuulullah ala rasuulkii wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama yuftir mid afura calaa rudaba timir rudaba korkeed yuu ku afuri jiray qabla an yusaliya intuusan tukan fain lam takun haddaayan rudab jirin facalaa tamaraatin timir buu ku afiri jiray fain lam takun timiri haddaydan jirin xasa wuxuu ka kaban jiray xasawaatin ka kabo min maayn biyuu xooga ka kakaban jiray saddex adducaaw alla tugid weeye goorma cinda alifdaar afurka agtiisa qoraxda markay dhacayso eedaanka aada maqashid ilaah dantaada weydiiso xadiidkeediina waa soo marnay la yiri markii ramadaanka la tilmaamayey ina lisaacimi cinda fidrihi dacwatu laa tuulad kiisana markuu afurayo ilaa wuxuu weydiisto waa la siinayo kolka intaadan afurin laakiin aada una sibrabaxaysee maaggan tahay markaasaa eebba loo dar sheegtaayo adduun iyo aakhiro naftaada iyo muslimiinta intaba loo duceeyaa adducaaw alla tugmo wey cinda alifdaar afurka agtiisa id kaana sala allahu calayhi wasalama suban wuxuu ahaan yaquulu mid yira cinda fidrihi afarkiisa agtiisii allaahuma yaa allah eebba weynow laka adiga eebba weynaa bansumnaa kuu soonnay wacalaa risqika risqigaa korkiibaan aftarnaa ku afirnay fataqabal allow ogolow mina xagganaga inaka adiga anta adiga eebbaa keliga baasami maqlid badanaa alcaliim adigaa wax walbaba eebba u aqooniyo ogaan badan ah wa kaana bnu cumar yaquulu midra allaahuma ya allah eebbaweynow inii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaya goortuu afurayo wey biraxmatika naxariistaadaan ku weydiistay allatii naxariista wasicad u waasax noqotay kula shayin wax la arka idaylkii waxaan kugu weydiistay an takfira lii inaad ii dhaaftid dunuubi wixii gafangalay wey afar asuxuur hiraabasho wey wawa suxuur waxaa la yihaah alaklu cunid washurbu cabid fi saxari hiraabti aakhira le habeenka gadaalkiisa biniyati soom soom niyadiina loo hiraabto daliilkeedii biqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu calayhi wasalama wuu yihi ina faslama waxaa kala bixiya bayna siyaamina inaga muslimiinta soonkaynu soomayno wa siyaami ahlilkitaab dadkan ahlilkitaabkaa ee yahuud iyo nasaar soonkooda waxaa kala saaraya u kala farqiya aklatu sacar hiraab cunidda oo inaga muslimka waa hiraabana iyaguse ma hiraabtan wa qowli hadalkii nabigana waana tusinayaa sunnadii uu yidhi nabiga tasaxaruu hiraabta fa ina fisaxu waxaa lagu afuraayo barakata barakay leedahay faina fisaxu waxaa ku sugan waxaa lagu hiraabanayo barakata wanaag dheeraada shan taakhiiru suxuur suxuurta dib loo dhigi wey oo markii afar saac cishi iyo taraawiixii laga soo baxo wixii la cunay cashay noqon suxuur ma noqon suxuur waa in habeenka niskiisa dambe la gaado waxaana u qiimi badan aadaanka agtiisa inay ahaato taakhiiru suxuur suxuurtii dibidhigideedaw ilaljusi gobol baa loo dibdhigaya alakhiiri dambe mina minanayli habeenka ka mida daliilkii waa kan liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi laa tasaalu ummatii ummadaydu kama zuusho bikhayrin wanaag maa cajalulfidra afurkii intay dadejinayaano waakharu sucur ay suxuurta dib u dhigayaan wayabtadi waa bilowdaa waqtu suxuur xiraafashada waqtigeedii min nisfi leyl habeenka kale barkiisa ayuu ka bilaabanayaa nisfi leylkii alaakhiri dambe wayantahi wuxuu ku dhammaanayaa qabla alfajri subaxa ka hor bidaqaa'iq daqiiqooyin daliilkeediina waaka liqowli zayd bni haabit ayaa u daliila radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqda uu yihi tasaxarna waxaan suxuuranay maca rasuulillah eebbaweyne rasuulkii annagoo la jirna sala allahu calayhi wasalam suma ka gadaalbu qaama istaagay nabiga ila salaa intaan la suxuuranay annagoo fadhigaan ku suxuurnay aan ka kicin baa haddana subax laysu taagay kolka waxaad moodaa inay isdul fuulaan laakiin su-aal baaba timin waa la weydiiyey zayd ibni thaabit wuxuu yihi faqultu waxaan ka gadaal ku idhi kam kaana inteebaa ahay bayna alaadaan aadaanka salaada subax loo aadaamay iyo wa sucuur hiraabashadaad hiraabateen labadaa intee u dhaxaysay wuxuu ku qiyaasay arag ah, ilaa saacad lama qaba lamana yaqaan wakhtigaasi cibaadada wax lagu qiyaasan jiray qaala zayd baa wuxuu yidhi waxaa u dhexaysay adaankii salaada iyo suxuurtaanu suxuranay qadru khamsiina aaya intii laga akhriyo konton aayadood kolkaa konton aayadood khayr umuur oo saddex baa lagu xambaarayo aayada dheerdheer lama rabo aayado gaagaabanna lama rabo kolkaa konton aayadood oo meel dhexaada intii la akhriyo waxaan filaya konton aayadood wadaariyaad baa lixdan ayadooda intii wadaariyaad laga arooriyo shan daqiiqana ma dhalo abad qaala wuxuu yihi qadru khamsiina aaya waa qadru qiraa'ati khamsiin aaya konton aayood intii laga coriyo ayaa u dhexaysa aadaankii salaada subax loo aadaanay iyo suxuurtii nabiga aan la cunay wallaahu aclam